alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin axaadiista aynu ku jirnaa waxay ku saabsanayd wuxuu ilaahay u diyaariyey mu'miniinta oo jannada loogu diyaariyey jannadu hadda ma jirtaa oo ma abuuran tahay mise aakhira la abuuri doonaa ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan jannadu inay abuuran tahay oo jirto oo hore loo abuuray jannada iyo naarta mid walba waayo allah baa wuxuu inoo sheegay inay diyaarsan yihiin uciddat lilmuttaqiin uciddat liladiina aamanuu waa la diyaariyey ficil maadi baa laynoo sheegay muttaqiinta loo diyaariyey waa shay diyaarsan kuwii rumeeyaa loo diyaariyey naartana ilaahay wuxuu inoo sheegay uciddat lilkaafiriin gaalada ayaa loo diyaariyey marka jannada iyo naarta mid walba way diyaarsanta waa abuuran tahay adillo badan oo kalena waa tilmaamaysaa inay jannada iyo naartuba ay jiraan oo ay abuuran yihiin sida xadiiska sheegaya ee saxiixa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi jannada iyo naarta ayaa dooday markay jannada iyo naartu doodeen ilaahay baa yacni markaa kala saaray oo kala xukumay midna inay raxmaddiisii tahay yacni uu ilaahay yacni ugu naxariisanaayo cidduu doono ama ku karaamaynayo naxwa haada midna inay cadaabkiisii tahay oo uu ku cadaabaayo ciddii markaa waxa weeye mutaysata ama gaalada uu ku cadaabayo marka waa doodeen oo dabeedna waa la kala saaray ficillo maadi ayay ku soo aruurtay waa shay dhacay wuxuu kaloo nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam arwaaxda shuhadadu inay ku sugan tahay jannada oo ay markaa meeshay doonto ka daaqayso arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili dayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaa'at jannada meeshay doontay kaga foofaysaa oo ay ka daaqaysaa yacnii shimbiro gulguladood bay ku sugan tahay arwaaxda shuhaadadu iyo nafaha shuhadadu marka jannadana meeshay doontay ka daaqaysa xadiiskaasina saxiixu ku sugan yahay xadiis kale wuxuu tilmaamayaa nasamatulmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari aljanna nafta qofka muuminka ahi waa shimbir jannada meeshuu doono ka daaqaaya xadiiskana imaam axmed wakayruhu baa soo wariyey waana musalsalun bil a'immati weeye imaam axmed baa ka wariyey shaafici shaafici baa ka wariyey maalik marka waa sanad markaa saxiixa oo casiiza sida ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa ku caddaynaayo fii tafsiiri suurati aali cimraan markuu aayadaha shuhadada fasiraayo waa xadiidun saxiixun casiizun buu odhanayaa markaa jannadii inay abuurantoo jirtay caddaynaysa waxaa kaloo jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada iyo naarta mid walba waa la tusay maa min shayin lam akun uriituhu ila ra'aytuhu fii maqaamii haada xata aljannata wannaar saddexda xarakaba waa lagu banneeya xata aljannatu wannaaru iyo xata aljannati wannaari iyo xata aljannata wannaara shay makhluuqa oaan hore lay tusini ma jirto ilaa aan ku arkay maqaamkayga kan ah kulay ku tahay jannada iyo naarta xadiiskaasina wuxuu ku suganyay isaguna saxiixa axaadiis badan iyo adillo kale ayaa iyaduna jirta oo tilmaamaysa markaa saas aawadeed ahlusunna waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin ijmaacuna waa xuja sharciya jannada iyo naarta mid walba inay abuuran yihiinoo jiraan ee yowmulqiyaamaha aan la abuuri doonin ee hore loo abuuro loo diyaariyey dadka qaarkood oo markaa lumay oo qolo muctasile la yidhaahdo ayaa waxay yidhaahdeen maya jannada iyo naartu ma abuurna faa'iidana kuma jirto in hore loo abuuro yowmulqiyaamaha la abuuri doonaa in hore loo sii abuuraana wax faa'iide kuma jirto waxay dooneen inay deliishadaan ashyaa jannada ka mida oo la kordhinayo adilo laga qaadanayo rabbi bni lii cindaka baytan fi ljannati iyo subxaana allahi qofka yidhaahda markaa ughrisat lahu nakhlatun fi ljannati iyo adilada la midkaa ah bay doonaan inay deliishadaan laakiin calaa kulli xaal adiladaasi daliilu maaha adiladaasi waxay tilmaamaysaa in wax lagu kordhinaayo ama lagu siyaadinaayo laakiin asalka inaynay jirin sheegi mayso baryada lafteeda waxaa laga daliishanayaa inay jirto rabbi bni lii cindaka baytan filjannati jannadu inay jirtaa laga qaadanayaa laakiin maxay dalbaysaa waa maxay in guri looga dhiso guri in jannada gudaheeda looga dhiso meeshay dalbanayso in looga dhisaa waa xaggee waa jannada gudaheeda waa meel jannada ka mid a wurisat lahu nakhlatun fi ljanna iyaduna waa saasi leeg jiritaanka ay jirtana waxay aqbalaysaa in la siyaadiyo ama la kordhiyo ama wax lagu daro ama dhexdeeda wax kale laga sameeyo oo uun jannadii ka sii mida ama arrinka ku saabsan faa'iida kuma jirto in markaa hore loo sii abuuro waxa la odhanayaa adilada sharcigii waxay ku soo arooraan oo nusuusaha laynoogu sheegay waa in sidooda loo aqbalaa loona rumeeya wa yu'minu bii wa bimaa ji'tu bihi bay soo gelayaan in nabiga la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimi oo dhanna la rumeeyo qofka caqligiisa waa inaanu ka horgeyn nusuustii adillada waa inaanu ictiraadin waa inaanu bushin waa inaanu odhan markaa suuragal maaha shay nusuusta laynoogu sheegay waa inaanu odhan faa'iidada ku jirtaa maxay tahay ama xikmadda iyo faa'iidada ha garto ama yaanu garan waa inuu aqbalaa adilada sharcigii waxay ku soo aroortay ee inuu yidhahdo caqligaygu markuu aniga gartee aan fahmo keliyaan aqbalayaa dee deliilka daliilnimo markaa uma aqbaline waxay noqonaysaa inuu markaa caqligiisa uun daba joogo saasay noqonaysaa waxaa la rabaa ruuxa caqligiisa ama ha idraako ha garto ama yaanu garane waa inuu markaa yani aqbalaa adilada sharciga ahi waxay ku soo aroortay waa inuu aqbala u hoggaansamaa ashyada qaarkood xikamka looga jeedo yadaynaan garanayn bay waajib inagu tahay inay sida ugu hoggaansanno u aqbalno falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima tasliim waa in lala yimaadaa yacni waa tii markaa a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen min allahi alrisaalatu wa cala alrasuuli altabliigu wa calayna altasliimu sida a'immadii taabiciinta qaarkood ay cabbireen xagga allah risaala ka ahaatay xagga rasuulkana tabliiq iyo gaadhsiin ayaa ka ahaatay ama gaadhsiin baa saaran innagana tasliim baa ina saaran inaynu nabadgelinno nusuusta oo inaan ictiraadinoo beenin oo bushin oo ynu hoggaansanno oo aqbalno taasaa ina saaran xikmadda aan garanno ama mayaynaan garan warubamaa yucwijina itilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa laga yaabaa xakamku inay naga qarsoomaan laakiin ma aha xikmaddu hadday kaa qarsoonto aad xikmadda looga jeedo garan weydo maaha inaan xikmadii ku jirin iyadoo xikmadii ku jirto ayaa haddana ay dhacaysaa in marka waxa weeye ashyaa badan oo ka mida xikamka inaynu haleeli weyno ama garan weyno xikmada ku jirtana hadda tan waaba garanaynaayo waxaa ka mida xikam badan baa ku jire faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid mida in dadka qaarkood loogu sii nicmaynaayo ayaa ka mida jannada oo ay jannadii siiba daaqayaan may ku sii markaa raaxaysanayaan naartiina dadka qaarkood lagu sii cadaabaayo oo cadaabkii ay markaa ku jiraan nebigana calayhi salaatu wasalaam jannada iyo naarta marka la tusay riyo may ahayd soo jeed bay ahayd markay soo jeed tahayna dee shayga xaqiiqadiisii baa la tusay riyadu iyadaan shaygu weli jirin ayaa waxaan weli dhicin lagu riyoodaa laakiin markii qorax madoobaadku dhacay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaadii dadka tujinayay markaa weeye markan uu sheegayo inuu wax walba yacni markaa arkay xaaladdaa weeye waa ru'yatun filyaqada waa aragti soo jeed dhacday weeye markaa saas aawadeed xikan baa ku jira marka dadka qaarkoodna waa loogu sii nicmaynayaa jannadii baa loogu nicmaynaya dadka qaarkoodna waa lagu cadaabaya adilada qaarkoodna waa sheegnay qofka arrinka noocaasa inkiraya ee tilmaamaya in aynay jirin jannada iyo naartu hadda aynay jirin ee laakiin aakhire la jirsiin doono la abuuri doono wuxuu markaa ka hor imanayaa nusuusta aayaad iyo axaadiisba leh ee ka warramaya jannada iyo naarta ishtakat innaaru ilaa rabbiha ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naartaa rabbigeed u cabatay markaasaa waxay tidhi ilaahayow qaarkayba qaarka kale ayuu cunay anigiibaa is cunay fajacala laha nafasayn wuxuu ilaahay u yeelay laba neefsashu u yeelay mar waxay neefsanaysaa kul marna waxay neefsanaysaa qabow kulka ugu daran ee adduunyada aa ku heshaan waa kulkii jahannami neefsatay weeye qabowga ugu daran ee adduunyada aa ku heshaanna waa qabowgii ay jahannami ama zamhariiri ay markaa neefsatay weeye marka kulkeediiyo qabowgeedii baaba wax ka midiina soo gaarayaan xadiiska caynkaasee saa sheegayaana saxiixuu ku sugan yahay calaa kulli xaal adilo badan baa ku soo aroortay marka adilada noocaasa inuu ruuxu beeninayo ayaa marka ka imanaysa ha yeeshee markaa laguma gaalaysiinaayo oo ta'awul baa arrinka noocaasi uga dhacayaa waxaana isleeyihiin adilada noocaasa waxaa looga jeedaa mustaqbalkay jiri doontaa iyo wax la mida ayay markaa yacni u fahmeen ama u awisheen oo sida akhbaarta qiyaamada loogu sheego siqooyin maadiya taasoo kale xoogaa cululubteen oo ay awisheen markaasay dabeedna marka ay yidhaahdeen yacni waxa weeye mar dambaa la abuuri doonaa beeniya ismay lahayn ee uu arrin ta'awul ku dhacay maadaama uu ta'awul ku dhacayna laguma gaalaysiinaayo oo millada lagama saaraayo marka waxa weeye cala kulli xaal arrinka noocaas ah waa in saas iyadaa loo ictiqaadiyaa ictiqaadka xaqa ahi waa sidaas qowlka khilaafsanna ee odhanaya jannada iyo naartu hadda ma jiraane aakhira la abuuri doonaa ama qiyaamada la abuuri doonaa waa qowl baatil ah oo adilada qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaacu ahli sunnati waljamaca intaba khilaafsan weeyaan dawaamka jannada iyo naartu ay daa'imayaan oo ay abadi yihiin adilo badan baa ku soo aroortay waxaa ka mid a ah aayadaha sheegaya khaalidiina fiiha abadaa siddeed aayadoo qur'aana ku soo arooray jannada iyadoo laynoo sheegaayo inuu khuluudkeedu abad yaho abad lagu qayday abad iyadoo khaalidiina fiiha la yidhi oo aan abad lagu qaydin mawaadic kale oo ka ziyaada a siddeedda oo ka badan ayaa soo aroortay laakiin khaalidiina fiiha abada siddeed mawdicoo qur'aanka ka mida ayay ku timi iyadoo laynoo sheegayo khuluudka jannadu inuu abad yaho abad lagu qaydaayo khuluudka naarta lagu waarayo oo gaalada iyo munaafiqiinta gaalnimada qarsanayay ay ku waarayaan inuu abadi yahay abad saddex mawdic baa lagu qayday khaalidiina fiiha abada suuratu nisaa aakhirkeeda iyo suuratu laxzaab aakhirkeeda iyo suuratu ljinni marka khuluudka jannada iyo naarta mid waliba waa abadi jannadu ma go'ayso oo ma dhammaanayso naartuna ma bakhtiyayso mana gamaarayso ma baaba'ayaan iyagoo jirtana laga saari maayo waxa weeye waa markaa abad alaabaad weeye kullamaa khabat zidnaahum saciiraa markastay markaa gamaarto naartu olol baa loo kordhinayaa marka naciimka jannada iyo cadaabka naartu ee gaalo lagu cadaabayaa iyo naciimka jannadu mid walba waa abadi abad al aabaad buu jiraya amaa adilada tilmaamaysa yani maa daamat asamaawaatu walard inta cirarkiiyo dhulku daa'imaan waxaa laga tilmaamayaa inta cirarkiiyo dhulku daa'imaan yani markaa qadarkaa in laynoo sheegay ma tilmaamayso inay wixii ka dambeeya baaba'ayso tilmaami mayse adilada kale waxay kordhisay inay weligeedba jirayaan weligeedna cadaabka gaalada la cadaabayo iyo nicmaynta ahlu jannaha loo nicmaynaya inay baaqi noqonayso ayuu marka allah inoo sheegay adilada kale laynagu tilmaamay marka maadaamat asamaawaatu waalardu culamada qaar waxay waa cibaara waxay kinaaya ka tahay can iddawaam oo qur-aanku wuxuu ku yimi usluubka luqada carbeed buu ku yimi luqada carbeedna waxaa la yaqaanay marka leeyahay shaygaasi waa abadi maadaamat isamaawaatu waalardu baa la odhan jiray marka waa kinaaya can iddawaam laakiin lagama tilmaamaayo in marka waxa weeye eh, inay baaba'ayso muraadku ma aha ama wakhtiga inay ku eg tahay lagama tilmaamaayo wakhtigaa ana dee adilada ayaaba inoo sheegto inoo sii caddaysay amaa aayadda kale sheegaysa ilaa maa shaaa rabbuk culammadu awjuh bay ka mareen haddii deliil uu soo arooro daliilkaasi ixtimaal ku jiro oo siyaalo kala duwan uu aqbali karo adillo si ku cadina ay jirto aan si kale aqbali karin daliilka sida iyo sida mid walba aqbali kara mutashaabih baa la yidhaahdaaye waxa loo celiyaa muxkamka sariixa ahe cad baa loo celiyaa oo wejiga uu ka waafaqayo oo wejiga uu ku waafaqayo daliilka muxkamkaa baa lagu xambaaraa huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiga'a alfitnati waibtiga'a ta'wiilih dadka markaa fitnada doonaya ahlu fitnaha baa laynoo sheegay mutashaabiha siday ula muuqato inay u raacayaan laakiin waxaa laynoo sheegay yacni muxkamaad iyo mutashaabihaad inay jiraan muxkamaadkuna ay yihiin asalka kuwa khaalibkee badan inay yihiin marka waajibku waa maxay dadka qumman ee toosani waxa weeye mutashaabihaadka siday ula muuqatee ula ekaato u raaci maayaane muxkamaadkay u celinayaan yarudduuna almutashaabiha ila almuxkam mutashaabihii muxkamkay u celinayaan waxay u fahmayaan markaa calaa dawi lmuxkam bay ku fahmayaan una raacayaan taasay fitnadii kaga badbaadayaan iyo lumitaankii ay kaga baxsanayaan mawdicanna awjuh bay markaa culammadu sheegeen oo ixtimaalaad baa ku sugan ixtimaalaad ayaa ku sugan allah wuxuu yidhi rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalaghna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaaa rabbuk yacni waxaa markaa laynoo sheegay inay naarta gudaheeda ku waarayaan dadkaa gaalada ahi intuu rabbi doono inaynay ku waarin mooyaane bacdu ahlicilmi waxay u fasireen ilaa maa shaaa rabbuk in laga tilmaamayo inta bannaanka qiyaamada iyo ay joogaan ee xisaabta ay u taagan yihiin qadarka laga istisnoonaya intaa inay u dhacayso oo inta la doonaayo inaan la cadaabin oo cadaabkii aynay ku jirin waa inta markaa ka horraysa inta lagu tuuraayo ee bannaanka qiyaamada ay tuban yihiin zamankaasay ku dhicin waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay ilaa maa shaaa rabbuka waxaa laga tilmaamayaa ilaa man shaaa rabbuka oo waxaa loo jeedaa dadkii ahlulkabaa'irkaa ee naarta laga soo bixinayey waa qowl labaad oo cidda naarta gashay dee waxaa laga soo saaraa dadka ahlulkabaa'irka ee asalka tawxiidka u sugnaaday baa naarta laga soo bixiyaa oo iyagu markaa abadal aabaad kuma sugnaanayaan marka in kuwaa loo jeedo istisnaagu u dhacayo culamada qaarkoodna waa u fasireen awjuhda culammada qaarkood ay sheegeen waxaa ka mid ah ay wamaa shaaa rabbuk imka aayadda kale khaalidiina fiiha maa daamat alsamaawaatu waalardu ila maa shaaa rabbuk ay wamaa shaaa rabbuk culamada qaarkood awjuhda aynu sheegnay halkaa ku sheegnay iyagoo yacni ku xambaaray haddana waxay kaloo ku dareen in la yidhahdo ilaadu waxay u dhacaysaa bimacnaa waawulcadfi ay u dhacaysaa inta cirarka iyo dhulku daa'imaan iyo ilaa maa sha'a rabbuk ay wamaa sha'a rabbuk iyo wuxuu rabbigaa doono ka ziyaada a dawaamka samaawaadka iyo arladu daa'imayaan ka dheeraada ayay ku daa'imayaan yacni markaa gudaheeda marka ay ku daa'imayaan ama jannada gudaheeda ama naarta gudaheeda labada mawdicba marka saas aawadeed calaa kulli xaal awjuh markaa mutacadida bay culammadu sheegeen oo ay markaa tilmaameen oo markaa ashyaadaasi marka ay ka mid tahay laynoomana sheegin ilaaba ilaa rabbi inuu doonaayo si khuluudka khilaafsan inuu doonaayo markaysaga inooma sheegin oo adiladan kale waxaa markaa aynu ku haynaa inuu gaalada naarta inuu ku waariyo ilaahay doonaayo ayaynu ku haynaa waxaa kaloo ay qaarkood daliishadeen laabisiina fiiha axqaaba axqaab waa jamcu xuqub jamcu xuqbin xuqbun axqaab xuqbigana maxaa la yidhaahdaa waxay yidhahdeen xuqbiga waxaa la yidhaahdaa siddeetan sanaa la yidhahdaa ama dhowr iyo siddeetan sano marka axqaab bay ku sugnaanayaan siddeetanna isdaba jooga ayay ku sugnaanayaan siddeetanna sano oo isdaba joogay ku sugnaanayaan marka taasna waxa waye qaarkood waa soo qaateen oo waxay yidhaahdeen miyaynay tilmaamayn inay dhammaanayso cadaabka markaysaga naarta gaalada lagu cadaabayaa inuu dhammaanayo miyaynay tilmaamayn culammadu waa ka jawaabeen awjuhu baynay kaga jawaabeen awjuh ayay kaga jawaabeen wejiyaday kaga jawaabeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen laabisiina fiiha axqaaba axqaaban laa tatanaaha wa axqaabaan dhammaanayn kulamaa mada xuqbun yani waxa weeye tabicahu aakhar markastoo kastoo markaa xuqbi tagaba xuqbi kalaa daba jooga waa axqaaban laa tatanaaha axqaabaan dhammaanayn wey waa meelaha aynu sheegayna ixtimaalku inuu ku sugan yahay oo weji marka waxa weeye yani ku waafiqi karta adilada muxkamaadka ah wejina ku khilaafi karto sida iyo sidaba aqbali karta marka waxa weye wejiga ku waafaqayso marka lagu xambaaro dee laa ishkaal waxay kaloo culammada qaarkood weji kale mareen in la odhanaayo waa laba xaal oo mutadaakhilataan ah waa laba xaal oo isku guda jira oo laabihiin iyadoo ay xaal ahayd ayaa damiirka qarsoon ee la qadaraayo ee ay godanayso baa laga xaalaynayaa jumlada mudaaricada ee soo socotee almanfiyatu billah lagu nafiyey laa lagu nafiyey sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa laabihiina fiiha axqaaba waxay ku sugnaanayaan ahlu naarku naarta waxay ku sugnaan doonaan wakhtiyo aada u badan oo axqaab ah oo siddeetanno sano ah oo isdaba jooga laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba waxay ku sugnaanayaan xaal aynay dhadhaminayn naarta gudaheeda bardan qabow aynay dhadhaminayn walaa sharaaban wax lacabana aynay dhadhaminayn ilaa xamiiman waasaaqa xamiim iyo hasaaq mooyaane taa macnaheedu waxay noqonaysaa muddadan lagu qayday siddeetannada sano oo dhowr sideetan markaa noqonaya ama siddeetanno marka waxa isdaba jooga noqonaya intay doonaan ha la ekaadaan markaysaa markaa siddeetannada sano oo siddeetan siddeetan siddeetan siddeetan yacni intay doonaan ha la ekaadaane haddii la yidhaahdo waa dhammaanaysaa waa axqaab dhammaanaya haddii la yidhaahdo waxaa qayd u noqonaysaa yacni xaalka laga xaaleeyey oo ah laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba xaal muddada aynay dhadhaminayn axqaabtaa gudaheeda qabow iyo sharaabtoonna aynay dhadhaminayn marka taasi ay dhammaato dabadeed sideetanadaasan iyo axqaabtaasi markay dhammaadaan dabadeedna noocyaal kaloo cadaaba lagu cadaabi doonaa sida allahba marka uu yidhi hada falyaduuquuhu xamiimun waqasaaqa wa min shaklihi aswaaj marka xamiimkii iyo khasaaq iyadoo laynoo sheegay in ahlunaarkii ay u sugnaanayso ciqaab lagu ciqaabayo ay tahay ayaa haddana waxaa laynoo sheegay noocyo kale inay jiraan oo cadaab ah wa aakharu min shaklihi aswaaj oo marka waxaweyn yadna waa laynoo sheegay marka saasoo kale waxay noqonaysaa in cadaabo kale markaana lagu cadaabayo marka cala haada ma tilmaamayso naarti inay marka wakhtigeedii dhammaanayo tilmaami waxay kale culamada qaarkood yidhahdeen jawaab kale haddiiba laga soo qaado darafkan in laga qaadanayo muddo dhammaanaysa in laga qaadanayo haddii laga soo qaado waxaa laga qaatay mafhuumu darfi waa mafhuum manduuq ma adilada kale soo aroortay ee khuluudka abadiga a ah sheegaysaana waa mantuuq weeye khaalidiina fiiha abada waxaana la yaqaannaa adiladu markay haddiiba ay tacaaruddo tacaarud ka yimaado jamci hadduu suuro geli waayo waxa loo kala arjaxaa ama loo kala hormariyaa sida marka waxa weeye ay u kala yacni markaa xoog badan tahay ama xagga hubuudka iyo sugnaanshaha ama xagga dalaalada iyo tusinta dalaalada manduuquna waa ka xoog badantay dalaalada mafhuumka yani almanduuqu aqwa min almafhuum manduuqa ka xoog badan mafhuumka marka maadaama manduuqu mafhuumka ka xoog badan yahay yani yuqadamu almanduuqu cala almafhuum manduuqa laga hormarinaya mafhuumka laga hormarinaya marka manduuqa la qadimaya marka waxa weeye jawaabaha dhammaantood waxay caddaynayaan dee khuluudka naarta iyo khuluudka jannaduba inay marka yihiin abadi aan lagana qaadanayn meelaha ixtimaalaadka ku jira ee soo arooray ee markaysaga loo fahmaayo si muxkamaadka waafaqaysa su'aal kale dadka qaarkood waxay yidhaahdaan waxyaalaha ahlu jannaha loo diyaariyey iyo wax kastay doonaan inay markaa helayaan lahum fiiha maa yashaa'uun jannada gudaheeda waxay ku leeyihiin wax alla waxay doonaan bay ku leeyihiin lahum maa yashaa'uuna fiiha lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim adilada ku soo aroortay rabbi agtiisa waxay ku leeyihin waxay doonaan jannada gudaheeda waxay ku leeyihin waxay doonaan yacni waxa weeyaan marka adiladaas dadka qaarkood waxay yidhaahdaan miyaynay daliil u ahayn in iyaga laftooda waxaa la siinaayo in laga baryi karo oo la weydiisan karo mar haddii waxay doonaanba ay helayaan dee dadka qaarkood adduunyada jooga inay u gargaaraan hadday doonaan yacni miyaan gargaarka noocaasi dhacayn miyaan markaa la gargaar weydiisan karin oo la baryi karin jawaabtu waxay tahay maya inaynu amwaaddaa dhimatay ee ahlul khayrka ahaa inaynu barinnaa inuu ma bannaana ducaduna waa cibaado caalam haybiya weeye marka hore baryada la baryaayo iyo yeedhashada loo yeedhanaayo ma oga kamana warqabaan mar labaadkana cidda baryaysa uma gargaari karaan yacni adduunyadanna yacni marka iyo arladanna tasarruf kuma laha miday u gargaari karaan ma aha waxa ka dhacayana kama warqabaan inaanay ogeyn waxa ka dhacaaya adiladaa laga qaadanaya layudaadanna rijaalun can xawdii kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim rag baa laga eryi doonaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam darkayga sida awrka baadida a ah, darkaanu lahayn looga eriyo kale baa rag looga caydhin doonaa darkayga ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan waxaan idhaahdaa buu yidhi usayxaabi usayxaabi wa fii lafdin ummatii ummatii markaasaa waxaa laygu yidhahdaa innaka laa tadrii ma axdasuu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysid fa aquulu kama qaala alcabdu asaalix wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim waa xadiiskii macruufka ahaa waa xadiis mutawaatira saxaabo fara badanay soo wariyeen dhowr iyo toban saxaabi laga soo wariyey saxiixyada iyo sunanada qaarkood iyo masaaniiddaba ku sugan marka nebiga waxaa lagu yidhi innaka laa tadri maa axdasuu bacdak ma garanaysi waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysi saasaa lagu yidhi axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay in ruux dhintay naftiisa ay waraysan doonaan dadkii markaa ahlulkhayrka ahaa ee ahlujannaha ahaa markaasay yidhaha hebel ka warran hebel ka warran markaase oh, miyaanu idiin iman ya miyaanu idiin iman yacni waa qof markaa dhintay oo isagoo ayna ka warqabin inuu dhintay markaasay odhanaya dahaba ilaa ummihi haawiya mar haddii waxa weeye annaan arag adiguna aad tidhi waa naga yimi dee waxa weeye dahaba ilaa ummihi haawiya ashyaa badan bay weydiinayaan calaa kulli xaal wax loo bandhigaayo xabaasha ay ku ogaanayaan waa adillo saxiixa ah oo nebiga ka asaxday laga hayaa ma jiraan marka laga reebo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo salliga iyo salaamta loo bandhigaayo acmaasha lafteeda waa la yidhi nebiga waa loo bandhigayaa xadiis daciifana waa lagu soo wariyey xadiiskii mursalka ahaa laakiin xadiiska mursalka wax kaloo xoojiya looma hayo duruqda kale la soo wariyey ama anas laga warinaayo ama ibnu mascuud laga warinaayo yacni waxa weeyaan waa qaar waxba kabi karin labada dariiqa anas laga soo warinayaan waa daciifun jiddan oo dacfigoodu waa daran yihiin mana kabmayaan waxna kabi maayaan xadiidka ibnu mascuud laga soo wariyeyna waa munkar oo yacni cid markaa xifdigiisa wax ku sugan yahay baa siyaadadaa kordhisay xadiisku inta kale ayaa markaa yacni markaa sugan oo ruwaaddii kale ku khilaafay markaasuu ziyaadadaa ku daray marka sidaas aawadeed cid nooc dacfii ku sugan yahay hadduu marka waxa weeye khilaafo cid ka siqannimo badan walow dacfigaasi yaanu weynaanbe cid ka siqanimo badan hadduu khilaafo wuxuu noqdaa munkar munkarna waxba laguma quweeyo waayo min qabiil alkhaa min qabiil alkhata weeye calaa kulli xaal xadiiska caynkaasi inaanu sugnayn waxa kaloo sii caddaynaya axaadiistii mutawaatirada aynu sheegnay oo tilmaamaysay innaka laa tadri maa axdasu bacdak waana axaadiis mutawaatir oo qaci ah waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysid waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysid amaa aayadahan soo arooreee sheegaya lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim waxa u sugnaaday waxay doonaan baa rabbi agtiisa ugu sugnaaday iyo lahum maa yashaa'uuna fiiha waxaa laga qaadanayaa jannada gudaheeda ayay ku leeyihiin waxay doonaan lama odhan fi dunya adduunyada gudaheeday waxay doonaan ku leeyihiin lama odhan waa fiiha jannada gudaheeda iyo cinda rabbihim ya cindana maaha innaga agteenna maaha adduunyada xaggeedana waxay doonaan kama helayaan sidaas aawadeed ba axaadiista saxiixa ay ku soo aroortay shahiidku markuu shahiidnimo qaato ilaahay baa ku yidhaahdaa waxaad doontaa tamaniya waxay tamaniyaan in adduunyada lagu soo celiyo oo mar dambe ay soo jihaadaan oo haddana la soo dilo wuxuu ilaahay ku yidhahdaa taasi dhici mayso hadda waa shuhadadii iyagoo tamaniyo jeclaystay adduunyada in lagu soo celiyo haddana laga yeeli maayo taa laga yeeli maayo saas aawadeed adiladu waxay ku soo aroortay allah in la baryo laakiin amwaad in la baryo kuma soo aroorin mushrikiintiina amwaaddaas yacni qaarkood waa caabudi jireen waana baryi jireen ilaahayna wuxuu inoo sheegay inaynay baryada la baryaayo aynay maqlayn aynay waxna u tarayn waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo siddeed wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal liqaabu qawsin fi ljannati khayrun mima tatlucu calayhi ashamsu aw taqrub rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laqaabu qawsin qaanso qadarkeed yacni qaanso in la eg oo filjannati jannada gudaheeda ku sugan khayrun mima tatlucu calayhi ashamsu aw taqrub khayrun waxay ka wanaagsan tahay oo ka khayr badan tahay mima tatlucu calayhi ashamsu waxay qoraxdu u soo baxdo aw taqrubu ama qoraxdu marka ay ka dhacdo yacni dhammaan arlada waxa ku sugan oo dhan waxa ka khayr badan meel marka waxa weeye qadar qaansan la-eg oo jannada ka mida mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay taa waa lagu tacaqubo waxaa la yidhi bukhaari baa la gaar noqday oo xadiiskani min xadiisi abi hurayre isagoo ah muslim kuma sugna marka qaabku waa maxay laqaabu qawsin culammada qaar waxay ku fasireen ay qadru tuuliha qadarka dherarkeedu la eg yahay waa qowl qowl labaad waxaa la yidhi qaabka waxaa la yidhaahdaa maa bayna almaqbidi waasiya qaansada marka sidaa loo jiido sidii wax la ridaayo laga dhigo yacni halkan la qabanayo la soo jiidaayo waa maqbidkii asiyana waxa weeye waa halkan markaa kale ee markaa yacni qalloocda ee ay fallaadhi saaran tahay labadaa inta u dhaxaysana waa lagu fasira maa bayna almaqbidi waasiya waxaa kaloo la yidhi laqaabu qawsin waxaa laga tilmaamayaa laba qaanso qadarkood calaa kulli xaal laakiin taasi malaa waxay leeyihiin tasniyadii baan markaysa markaa la gooye yani qaws waliba wuxuu leeyahay qaabaan buu leeyahay adigu calaa kulli xaal yani waxa weeye waxa ugu sahlan qadarka markaa tilmaamaya in qaanso qadarkeed in laga tilmaamayo xadiis kaloo soo aroorayna waa oo tilmaamaya lamawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha meel jeeda la dhigooo jannada ka mida baa adduunyadiiyo waxa ku dhex suganba ka khayr badan wuxuu uga khayr badan yahay dee xagga haddii la eego yacni markaa tayada iyo xagga baqaaga mid walba adduunyadii baaqi noqon mayso way baaba'aysaa ya yacni laakiin jannadii ma baaba'ayse waa waa daa'imayse xabadda samarada ah ee jannada ku taallaa dee waxa weeye markaysaga lama waayaayo mar kastoo laga gooyo meeshii bay ku taallaa marka baaqi noqosha markaa ayaa jirta oo naciimka jannadu waa baaqi noqonaya marnaba marka waxa ma baaba'aayo marna ma dhammaanaayo geed qallalayaa ma jiro geed midho beelayaa ma jiro geed midhihiisu nuqsaamayaan ma jiro yacni xilli midhaha laga waayayaa ma jiro yaa mar walba naciimkaasi wuxuu yahay markaa mid baaqiyo daa'ima buu yahay marka xagga haddii laga eego yacni siday markaa uga maran tahay dhibaatooyin ila naciimka adduunyo dhibaatooyin baa ku geedaannaa waxyaalo badanoo qofka nicmada ka dhooqaynayaa jiray yacni waxaa jiray hammi iyo hami baa jiray murugaa jirtay cabsiyaa wakhtiyada qaar imanayay werwer baa imanayey amni darraa imanaysay xanuunnaa imanayey yacni dhibaatooyin kalaa imanayey waxyaalo nicmada markaysaga yacni qofkii inuu nicmadii ku nicmaysto macaansado u diidayoo badan baa iska jiray waxaasi ma jirayaan kullu daalika ma jirayaan nicmadanna marnaba kama nuqsaamayso kamana go'ayso dhibaatana kuma keenayso laa fi lxaal walaa filma'aal hadday tahay markay ku nicmaysanayaane cunayaan ee ay ku raaxaysanayaan iyo hadday tahay mar dambe toonna marnaba wax dhibaato a ah ku keeni mayso xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo siddeed wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ina fi ljannati suuqan yaatuunaha kula jumucah rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam inna fi ljannati jannada waxaa ku sugan suuqan suuq baa ku sugan suuqaasoo ya'tuunaha ay imanayaan ahlu jannuhu kula jumucatin jumco kasta ay imanayaan jumco kastay u soo shir tegayaan fatahubbu riixu shamaal fatahubbu waxaa markaa dhabanaysa oo ku dhacaysaa riixu shamaali dabayshii marka waxa weeye riixu shamaal la yidhaahdo ayaa ku dhacaysa waa xagga waqooyiga kaga imanaysa fataxsuu fii wujuuhihim waxay ku daadinaysaa fii wujuuhihim wejiyada ahlu jannaha wa siyaabihim iyo dharkooda ayay markaysa markaa waxaan yani yacni sidaa wax ugu daadinaysaa nuur iyo bahjad fayasdaaduuna waxay kororhsanayaan xusnan qurux wanaag bay kororhsanayaan wanaag ayay kororhsanayaan wa jamaalan iyo qurux bay kororhsanayaan fayarjicuuna waa soo noqonayaan ilaa ahlihim ehelladoodii bay ku soo noqonayaan waqad isdaaduu iyagoo kororsaday xusnan yacni wanaag kororsaday wa jamaalan iyo qurux kororsaday iyagoo sidaa u wedhwedhaya oo quruxdooda sooba siyaaday oo sidii ka qurux badan ay kaga tageen bay ku soo noqonayaan fayaquulu lahum ahluhum waxay ku odhanayaan ehelkoodu wallaahi allah baanu ku dhaarannaye laqad isdadtum waxaa kororsateen xusnan yacni wanaag baa kororsateen wa jamaalan iyo qurux ayaa kororsateen yacni qurux iyo qaayaa idin kordhay fayaquuluuna waxay odhanayaan wa antum idinkuna wallaahi allah baanu ku dhaarannaye laqad isdadtum waxaa kororsateen bacdana annaga dabadayo markaannu idinka tagnay dabadeed xusnan yacni wanaag iyo wa jamaalan qurux baa kororsateen sidaan idinkaga tagnay waa ka qurux badan tihiin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ahlu jannaha inay maalinta jumcada shir tegayaan oo meel suuqa oo jannada ku yaalla bay isku soo booqanayaan oo ay tegayaan markay meeshaa tagaan ayaa markaa dabayl baa loo soo dirayaa yacni laydh ah maaha dabayl weyn waa laydh baa markaysaa kusoo dhacaysa laydhaasaa waxay u kordhinaysaa wejiyadooda iyo dharkoodiiba qurux bay u siyaadinaysa jumco kastana waa ziyaadaya quruxdaasi waa kordhaysa jumco kastay tagaanba maaha hal jumco kulla jumuca oo ay tagaan in laydhaa loo soo diro oo deedna laydhaasi qurux u kordhiso waa dhacaysa quruxdana waxay u kordhinaysaa xagga markaa wejiyadoodi iyo jidhkoodi iyo xagga markaa dharkooda mid walba waana markaa qurux iyo dhalaal iyo marka waxa weye ay dareemayaan dadka marka waxaweyan xataa yacni xuurilciintii iyo markaysa waxaan yani dumarkii yani weyaan xuuralciinta ahaa iyo aheladii ay markaa guryaha kaga tageen markay ku soo noqdaan waa qurux ay dareemayeen waa qurux ay dareemayeen maalinta jumcadana ilaahay waa istusaa yacni ahlu jannaha waa loo kala nasiib badan yahay oo waa la kala badsanaya aragga ilaahay la arkaayo ee allah la daawanayo mar kastay allah daawadaanna qurux baa u kordhaysa marka waxa weye ahlu jannaha yacni qaarkood maalinta jumcada keliya ayay ilaahay arkaan qaarna waxa weeye markaa ka badan bay arkaan qaarna marka waxa weeye maalin kasta inay arkaan baa markaysa waxay dhacaysa marka sida waxa weeye taacada iyo cibaadada iyo khayraadka loo kala badsaday ayaa loogu kala nasiib badan yahay ayaa loogu kala nasiib badan yahay hatii xadiidkiina ay ku soo aroortay yacni markii aragga ilaahay la arki doono ee aakhiro mu'miniintu ay arki doonaan markii la sheegay waxaa la yidhi fain istatactum an laa tuglabuu cala salaatin qabla tuluuci shamsi wa salaatin qabla ghuruubiha fafcaluu munaasabada ka dhaxaysa waa maxay yacni nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu aragga ilaahay la arki doono ee la daawan doono ee ahlujannuhu arki doonaan sheegay ayuu wuxuu yidhi haddaad kari kartaan inaan laydinkaga haalib noqon oo shaydaan idinka haalib noqon laba salaadood aanu idinkaga haalib noqon salaad ka horraysa qorax soo baxa iyo salaad ka horraysa qorax dhaca yacni salaada subax iyo salaadda casar shaydaan inaanu idinkaga haalib noqon ee idinku ka haalib noqotaan oo ku dadaashaan oo ilaalisaan haddaa kari kartaan fafcaluu sameeya culammadu waxay yidhaahdeen waxaa sidaa loo odhanayaa waxa uu sidaa nebigu u yidhi tilmaanu inoo tilmaamayo sida salaadda loo kala ilaaliyo oo loogu kala ilaalin badan yahay salaadaha khaas ahaan labada salaadood ee casarka iyo subaxa ayaa aragga ilaahay loo kala badsanaya man sala albardayn dakhala aljanna labadaa salaad waxay leeyihiin ictibaar khaas salaadaha kale waa ka fadli badan yihiin salaatu alcasri iyo salaatu subxi waa labada salaadood ee ugu fadliga badan salaadaha waxaana labada sii fadli badan salaadda casar salaada casr baa afdal salawaat waa salaat lwusta xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta waa salaaddii yani markaa fadliga badnayd waa salaaddii markaysaga dhexdhexaynaysay yani ictibaar khaasay leedahay saas aawadeed waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaada casar waxaa lagu faral yeelay xadiiska saxiixa ummadihii idinka horreeyaa lagu faral yeelay dabeedna way dayaceen idinkaa dabeedna laydinku faral yeelay ruuxii yacnii ajarkii laba goor buu leeyihi laba goor buu salaadda casar hadduu ilaaliyo uu yeelanaya waxaa kaloo xadiisku sheegayaa eheladoodii laftooda in quruxda loo kordhinaayo oo iyaguna marka ay odhanayaan wallaahi laqad isdadtum bacdana xusnan wa jamaala marka waxa weeye quruxdooda saasay u kordhaysaa marba xadiiska can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ina ahla aljannati layataraa'awna algurafa fi ljannati kama tataraa'awna alkawkaba fi alsamaa ina ahla aljannati ahlu jannuhu layataraa'awna waxay arkayaan algurafa fooqyada ayay arkayaan filjannati jannada gudaheeda xaal fooqyadaasi ku sugan yihiin ama filjannati jannada gudaheeda ayay ku arkayaan fooqyada kama tataraa'awna sidaa u arkaysaan oo kale alkawkaba xiddiga fi asamaa'i samada ku sugan alkaa'ina fi asamaa xuddigaa samada ku sugan sidaa u arkaysaan oo kale ayaa markaa ay u arkayaan fooqyada jannada ku sugan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wuxuu la mid yahay xadiiskii aynu soo aragnay ee min xadiisi abi saciid ayuu kanna yacni markaa la macno yahay xadiiska kun iyo sagaal boqol dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo kow wa canhu sahl ibni sacdin waxay ka soo wariyeen muslim ka soo wariyey radia allaahu canhu qaal shahidtu min annabiyi sala allahu alayh wasalam majlisan wasafa fiihi aljannata xata intaha sahal ibni sacdin waxaa la odhan jiray kunyadiisa abulcabaas baa la odhan jiray saxaabadana cid abulcabaas lagu kunyayn jiray laba saxaabi keliya ayaa yacni la og yahay waa sahl ibnu sacdin asaacidi iyo cabdullahi ibnu cabbaas labadaa saxaabi qura baa cid kunyadooda abulcabaas la odhan jiray la ogsoon yahay qaala waxa uu yidhi shahidtu min anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga waxaan yacni xaadiray oo ka arkay ama xaadiray majlisan yacni fadhi ayaan markaa xaadiray wasafa fiihi aljannata uu ku sifeeyey jannada xataa intaha ilaa uu marka waxa weeye dhammeeyey warkuu ku sifaynaayey uma qaala dabeedna waxa uu yidhi fii aakhiri xadiisihi warkiisii ugu dambeeyey wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fiiha maa laa caynu ra'at fiiha jannada gudaheeda waxaa ku sugan maa laa caynu ra'at waxaan ili arkin walaa udnun samicat waxaan dhegina maqal baa ku sugan walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna waxaan ku soo dhicin ayaa jannada ku sugan uma qara intaa dabadeed wuxuu akhriyey تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين wuxuu akhriyey markaa labadan aayado ee suuratu sajda ku sugan tatajaafa waa ka dheeranaysaa junuubuhum dhinacyadoodu can ilmadaajici makaanu jiifyaday ka dheeranaysaa ilaa qowlihi tacaala laga gaadhaayo falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun falaa taclamu nafsun nafna ma oga maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey ma oga oo min qurati acyun indhaqabowsi ah wax indhahu ku farxaan ah nafna ma oga yacni wixii markaa jaza iyo abaalmarin ee loo qariyey ee u dambeeya naf ogi ma jirto yani si marka cala sabiil yani waxa weye tafsiil si marka mufasala cala sabiili kunhi walxaqiiqa cid u ogi ma jirto yani si mujmalaha loogu sheego oo duuduuban laakiin waxa weeye tafsiilka arrinkaa iyo xaqiiqadiisa yani marka uma oga nafna waxa loo qariyey ee marka wax lagu farxa ah oo indhuhu ku qaboobaan oo ku farxaana rawaahu lbukhaariyu lagu tacaqubo bukhaari markaysaga isagoo xadiisku min sahl bni sacdin yahay ma soo werin muslim baa soo wariyey rawaahu muslim fii saxiixih laakiin bukhaari wuxuu soo wariyey min xadiisi abi hurayra isagoo ah ayuu soo wariyey waayah xadiiskan laftiisa wuxuu tilmaamayaa sifada jannada ayuu tilmaamayaa waxaanu markaa sheegayaa jannada waxa ku sugan waxaan ilina arag dhegina ayna maqal qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin yacni asmaadooda ha laynoo sheego laakiin waxa weeye isimkii waxa adduunyada aynu ku naqaanno iyo waxa jannada yaallaa magac ahba iska waafaqaanbe laakiin xaqiiqa ahaan waa kala duwan shatana shataana maa baynahuma aad bay u kala tegan yihin saas aawadee waa ka yidhi cabdullahi ibnu cabaas laysa fi dunya mima huwa fi ljannati ila alasmaa adduunyada kagama sugnaa waxa jannada yaalla magacyada mooyaane wax kale kagama sugna yacni magaca ka dhexeeya magaca ayaa ka dhexeeya laakiin waxa weeye yani aad yo aad bay u kala tegan yihiin xadiidka wa can abi saciidin wa abi hurayrata radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal muxadisiintoo kale waxay u kala tirinayaan laba xadiis bay u kala tirinayaan yani marka waxa weeye laba saxaabi maadaama ay yihiin yani qoryaha labada raqam qoraya ayaa saxan yani ariiqada muxadisiinta marka lagu soconaayo waayo kale laba xadiis wala matniba ha ahaada abi saciid iyo abi hurayra waxaa muslim ka soo wariyey rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala ahlu jannati aljannata hadday ahlu jannuhu jannada galaan yunaadii munaadin wax dhawaaqaya mid dhawaaqaya ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada sida marka waxa weeye siiqada inoo qoran ay keensanayso waxay noqon lahayd carabi ahaan anna in la yidhaahdo yunaadii markay ku camal falayso laakiin badanku waxay qorayaan inna calaa haada waxay yidhahdeen qowl in la qadaray noqonayso waayo bacda qaala ayaa inna la yidhahdaa qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaab laakiin markay naada iyo ficillada la midkii ay ku camal falayaan anna la yidhahdaa qaacidada carabiyadu waa saas saas aawadeed haddee nusakha idiin qoraya anna waxay noqonaysaa waxba la qadari maayo yunaadii waxaa dhawaaqaya munaadin mid dhawaaqayo wuxuu ku dhawaaqaya ana lakum ayuu ku dhawaaqaya yunaadii waxaa dhawaaqaya munaadin mid dhawaaqaya ina lakum ay qaa'ilan xaaluu odhanayuu dhawaaqaya xaaluu odhanaya qaa'ilan qowl baa la qadari inna lakum waxaa idiin sugnaaday an taxyaw falaa tamuutuu abada inaad noolaataan oo falaa tamuutuu abada weligiin aydaan dhiman ayaa idiin sugnaatay taasuu idiin hormariyay soma mise an tasixu baidin hormaya mid bay hormarinayaan inna lakum waxaa idiin sugnaaday an tasixuu inaa caafimaad qabtaan oo falaa tasqamuu aydaan xanuunsan abadan weligiin wainna lakum waxaa idiin sugnaaday wa lakum waxaa idiin sugnaatay an taxyaw inaad noolaataan fala tamuutuu abada weligiin aydaan dhiman wa lakum waxaa idiin sugnaatay an tashibuu inaad dhallin yaraataan fala tahramuu abada weligiin aydaan gaboobin waina lakum waxaa idiin sugnaatay an tancamuu inaad nicmaysataan oo falaa tab'asuu abada weligiin bu's iyo dhibaato ayna idinla kulmin rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa jannada wax alla waxa la dhibsado inaan markaa eh, aynay waxba kaga sugnaanayn hadday geeri tahay hadday gabow tahay hadday xanuun tahay hadday dhibaato tahay yacni innaba wax dhibaato jannada taallaa ma jirto raaxo jannay taallaa raaxo jannay taallaa naciimka adduunyo marka hore waa wax daleeloo iska yar mar labaadka oo wax dhibaatooyin ku geedaaman mar saddexaadka oo wax dhammaanaya oo baaba'aya ama iyadaa qofka ka tegaysa ama isagaa ka tegaaya wakhtiga uu qofku joogayaana dee waaba iska kooban tahayba yaa waa ayaamo yar waa wakhti yar weeye waxaa tirsan inta gore uu neefsanayo inta gore uu nuuxsanayo inta gore uu ilbidhiqsanayo waxaa tirsan inta gooree qalbigiisu garaacayo dhaghghghghg ya inama nacuddu lahum cadda caddiga culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa alanfaas neefaha la tirinayo bal meel neeftuba tirsantahay ka warranoo yacni mar kastaoo oo nakhaska uu ama soo tuuro ama sii jiido cimrigii qaybi tagtay ya qayb baa tegaysa marka naciimkii adduunyada dhibaatooyin baa ku geedaaman oo ku wareegsan yacni qofkii xataa nicmo haystay nicmadii waxa weeye waxyaalaha noocaasa ka dhooqaynaya mukadiraad markaasaan qaarkood nicmadiiba u dhadhamayn xanuunaad jira dhibaatooyin kalaa jira aafaad baa jira yacni cabsiyaa jira yacni waxa weeye dhibaatooyin markaa masaa'ib dhacaa jira yacni warwarraa jira murugooyin baa jira yacni waxa weeye waxyaalo badan cidduu jeclaa ayaa dee markaysaga laga yaabaa inay qaar badani ka dhintaan marka waxa weeye naxdin hadda addomaarta marka naciimka jannada innaba wax dhibaata oo ku geedaaman ma jirto waa nicmo tayo badan waa nicmo wax la midii aanu jirin waa nicmo aan laga gaboobayn oo laga geeriyoonayn oo aan marka waxaweyn yani eh, wax dhibaato ay u helin yaa yacni dhallinyaronimo lagu baaqi noqonayo oo caafimaad lagu baaqi noqonayo ahlu jannaha waxaa la noolaynayaa nolol aan qaabilba u ahayn geeri iyo xanuuntoonna geeri iyo xanuuntoonna qaabil u waxaa loo abuuray lilbaqaa inay baaqi noqdaan nololaan geeri iyo xanuuntoonna aqbalayn ayaa la noolaynaya ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma werwerayaan ma xanuunsanayaan ma seexanayaan seexasha la'aanta waxba u noqon maayaan mar walba way firinfircoon yihiin caafimaadkoodu marna isdhimi maayo naciimkana mar walba waa ku nicmaysanayaan waxay doonaanna waayi maayaan wax alla waxay doonaan adduunyada wakhtiyada qaarkood baa la odhan jiray simaarta noocaasaan doonaya xilligan ma taallo way go'day ama xilligan ma soo go'do ama waxaasi waa kala go'een kullu daalika ma jirto kullu daalika ma jirto marka naciimka jannada wax la midi ma jiro wa inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadaa geeri markaa inaynay geeriyoonayn ahlu jannuhu ayaa laynoo sheegay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay geerida in la gowrici doonaba oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka ahlujannuhu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan oo bimacnaa ciddii ku waaraysa isugu hadhaa loo jeedaa ayaa geeridii la keenaa iyadoo suurad wan ah muuqaal wan iyadoo geeridu leedahay baa la keenaa meel jannada iyo naarta u dhaxaysa ayaa la keenaa dabeedna ahlu jannaha waa loo dhawaaqaa ya ahla aljannati khuluudun falaa mawt wa ya ahla annaari khuluudun falaa mawt dabeedna geerida waa la bireeya waa la gowracaa nebiga ayaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa marka wuxuu tilmaamay geerida lafteedii in markaa la gowracayo oo geeri dambe aynay jiraynin ayaa markaa laynoo sheegay sidaasaa marka waxa weeye cid markaa dambe oo dhimanaysaa aynay markaa u jirayn geerida lafteedii baaba markaysa markaa la gowracay sida nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ha odhanin see u suuragal tahay geeridu waa shay markaysaga daata'a ah ma aha waa shay carada iyo wax la mida ashyaada ha odhanin say u suuragal tahay in la gowraco say suuradwan u noqon kartaa yacni markaa caqligaaga markaysaga ku eegin adilada shayga laynoogu sheegay siisa u rumee wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax walba waa awoodaa wax walba qaadir buu ilaahay ku yahay sida adilada laynoogu sheegay u rumee ow aqbal ow ictiqaadi oo ha ka shakinin caqligaagana ha ka horgaynin caqligaagana ha ka horgaynin laakiin caqliga waxaad dabagelisaa adilada mid raacayo aqbalaya oo u hogaansamaya ka yeel waayo caqligu wax walba kama jawaabi karo wax walbana ma garan karo waa maxduud yacni waxyaalo badan baanu garan karin nafta xataa ku jirta qofka ee uu qofku ku dhaqdhaqaaqayo ee uu ku tasarufaayo sababteeda yacni xataa ma garan karo caqligu markaa kuma fasiri karo waxay tahay ruuxdu maxay tahay ma caddayn karo marka maadaama aanu markaa naftii ku jirtayba naftii qofka ku jirtayba aanu caddayn karayn ma wax kaluu ka jawaabi karaa waxyaalaha qaybiga ah miduu caqligu markaysaa markaa ka warrami karo ama caddayn karo ma aha xaqiiqada ashyaadana ma garan karo xaqiiqada ashyaada iskii miduu u garan kara ma aha umuuraha haybigaa waa inuu aqbalaa khabarka sharciga u sheegay akhbaarta sharciga loogu sheegay waa inuu sideeda ugu hoggaansamaa caqligu dariiqa wax ku garto waxaa ka mida ah ugu xoog badan xawaasta iyo khabaru saadiq yacni xawaasta iyo dareemayaasha yacni markaa uu isticmaalayo ayuu caqligu wax ku gartaa dareemayaashana waa maxduud in mucayan wax ka arkaa in mucayan wax ka maqlaa aragga iyo maqalka dareemayaasha ugu xoog badanoo in maxduuday wax ka arkayaan wixii intaa ka dambeeya markaa indhuhu ma arkayaan wixii markaa masaafadaa ka dambeeya inta uu wax ka maqlo wixii ka dambeeya waxba ka maqli maayo waxba ka maqli maayo marka waxa weeye ta kale waa qaldamaan oo haddii markaa indhaha aad eegto dee ashyaada qaarkood si aynay ahayn bay kuu tusinayaan haddaad iminka marka waxaa weeye ee aad soo qaaddo qalin ama markaysaa ul toosan oo sidaa u toosan aad soo qaaddo biyo sidaa u dhex geliso ma dibad biyo ku jiraan waxay indhahaagu kuu tusinayaan ushu meeshay biyaha kaga jirto dacalka yacni halkaa ay biyaha ka gashay inay ka jaban tahay baa araggaagu kuu tusinayaan markaad saa uga soo saartana wax alla waxay qabtaa ma jirto ya waa basarkii oo khaldamay weeye waa khata' filbasar ya markaa sidaas aawadeed maadaamay caynkaas tahay dee inuu caqligu markaa yidhahdo wax walba anaa ka jawaabayo wax walba anaa ka warramaya maaha umuuraha qaybiga ma oga mana garan karo mana idraaki karo hadda marka aalaadkan cusub ee soo kordhay ama ha ahaadaan diyaarada ha ahaadaan ama ha ahaadaan waxa weeye markaa sawaariikhdan ardi ardi ee markaysaga min qaara ilaa qaara laysaga ridaayo ha ahaadaan ama ha ahaadaan tilifoonnada ha ahaadaan yani marka waxa beledada fog marka lagula hadlayo ee marka atraaf dunya ismaqlayo bal maqal iyo muuqaal ah oo qofkii oo dhardhaqaaqayo aad arkayso aad la hadlayso intii aalaadkan ayna soo bixin haddii qofka loo sheegi lahaa wuxuu odhan lahaa mustaxiil weeye ma dhici karto dee iminkana waxaa la garanayaa inay tahay shay waaqaca oo markaysa markaa waxaan yani la garanaayo inay markaa jirto la garanayo haddii makhluuqaadku ashyaadaay sameeyeen caynkaas tahay oo haddii marka waxa weeye yacni saddex boqoloo sano ka hor marka markaysagaa dadka loo sheegi lahaa ama afar boqoloo sano ka hor yacni ayna rumaysan kareen dad fara badani ay odhan lahaayeen mustaxiil weeyi bal maxaad u malaynaysaa akhbaartay marka ilaah iyo rasuulkiisa inoo sheegaya ya maxaad u malaynaysaa marka saas aawadeed yacni caqligu wax walba kama jawaabi karo wax walbana ma ogaan karo waa maxduud waana khaldami karaa waana saxmi karaa caqligaaga iyo sharcigu hadday iska hor yimaadaan waa in sharciga la raacaa sharcigana loo hoggaansamaa caqligana sharciga la dabageliyaa waayo dee caqligu waa khaldamayaa waa garan waayaya waa kacayaa waa kufaya laakiin waxa weeye sharcigu waa saxan yahay waa macsuuma waa dhowran yahay khalad ma aqbalayo saas aawadeed siduu u soo arooray waa in marka waxa loo rumeeyaa halkaa waxaan kaloo tambiihinayaa adiladu waxay ku soo aroortay dadka naarta galay ee ahlulkabaa'irka ahi iyagu inay dhimanayaan taasna waxaa ku soo arooray xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey amaatahum allahu imaatatan ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dilaya amaatahum imaatatan yacni dilis buu dilayaa marka dambena in laga soo saarayo maa ulxayaa la gelinaayo ayaa laynoo sheegay waxay ku khaas tahay xukunkaasi ahlulkabaa'irkay ku khaas tahay bacdu ahlicilmi waa dooneen inay awilaan oo yidhaahdaan mawdka waxaa loo jeedaa ixsaaska iyo dareenkaa laga tegsiinayaa ay saa ku awilaan oo ma dareemayaan ama sidii wax hurdoo kale laga dhigayaa ama ixsaaska iyo dareenkaa laga tegsiinaya shuraaxulaxaadiisna labada wejiba waa sheegayaan laakiin waxay hormarinayaan wejiga daahirka xadiisku ku waana sida imaamu nawowi iyo culammadii ka horraysay muslim sharaxdayba ay markaa tilmaantay labada qowlna waxay hormariyeen qowlka ah inuu mowt xaqiiqiya yahay oo ay markaysa waxa dhimanayaan yacni markaa saas yada ah ayay hormariyeen marka dambena a'immada qaarkood ay arjaxeen oo nawowi laftiisu ka mid yahay culamo badanoo kalena sheegeen yacni ibnu rajab iyo culammada kale shuraaxda ah ahlucilmi badan baa sheegay oo markaysa waxaa tilmaamay kamana hor imanayso xadiiska sheegaaya in geerida la gowracayo waayo wakhtiga la gowracaya iyo waktigaasaa kala duwan wakhtiga la gowracaya waa marka ahlu jannuhu jannada ku dhammaadaan oo cid jannada geli doontaa oo ka hadhay ayna jirin yacni marka fil aakhir cidda geli doontaa marka dhammaan ay ku dhammaadaan oo ciddii ahlulkabaa'irkaa naarta laga soo saaray oo ciddii naarta ku waaraysuun isugu hadhay marka weeye goorta marka waxa weeye geerida la gowracayaa ama inta ka horraysa ma aha marka waxa weeye waxaynay ku gaartay xukunkaasi ahlulkabaa'irka sida axaadiista sixaaxii ku soo aroortay ay tilmaamayso ayay ku gaar tahay ibnu khusayma laftiisu wuxuu ku sheegaya kitaabu tawxiid waana u baabaysanaya waanu kaga hadlaya ibnu rajab wuxuu ku sheegayaa shuruuxdiisa qaarkood ayuu ku sheegayaa ahlucilmi badan baa markaysagaa sheegay masalada noocaasi waa masala daqiiqa yani dad fara badan oo talabada ka mida waa mas'alo markaysaa ka qarsoon qaarkoodna ishkaal ku samaysay markay maqleen ama fii bacdi duruus aan ka sheegay yani ishkaal ku samaysay laakiin wakhtiyada qaarkood waxaan soo qaaday kutubta markaysa marka culamada qaarkood oo markaysaa naski hadalkooda ayaan akhriyey iminkana waxaan u sheegayaa un min baabi tanbiih ayaan u sheegayaa ciddii doonaysaana inay u raajacdo ay kuna baraarugsanaato sidaas inay tahay ogaadaan saxdu inay tahay sida xaqa ahi ahlulkabaa'irku naarta gudaheeda way ku dhimanayaan mowt xaqiiqiyay dhimanayaan kadibna waa la soo noolayn doonaa amaa cidda ahlulkabaa'irka aan ahayn ee gaaladii gaalnimo ku dhimatay ahaa iyagu laa yamuutu fiiha walaa yaxya laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa naarta gudaheeda kumana noolaanayo kumana dhimanaayo ee wuxuu ku jiraa silic maryaal iyo cadaab joogtaa buu ku jiraa yacnii markaa naftu kama baxayso naftu kama baxayso yatajarachu walaa yakaadu yusiiquhu wayaatiihi lmowtu min kuli makaanin wama huwa bimayit asbaabtii geeridiiyo wax lagu dhiman karaayey ayaa marka gees walba kaga imanaya laakiin naftu way sudhnaanaysaa ee kama dhacayso ee mar walba way ku jiraysaa yacni dhibaatada noocaasa ayay iyagu ku jirayaan markaa labada xukum inaan la ysku qaldin yacni markaa weeyaan min baabi tanbiih baana haddana u sheegay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub